لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الخامس asalkii shanaad ee kitaabkii usuulu asita aynu kusoo jiray bayaan اllahi subxaanahu wa tacala liwliyaa'ihi wa tafriiquhu baynahum wa bayna almutashabihiina bihim min acdaءi اllahi اlmunaafiqiina wاlfujaar wykfi fi hada aayaة min suurati ali cimrana wahiya qowluhu tacaalى qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah asalkan wuxuu ku saabsan yahay in la kala saaro awliyada ilaahay ee dhabta ah iyo qolyaha ku maxaabsada isku shabaha bayaan ullahi subxaanahu wa tacaala liwliyaa illaah ilaahay caddayntuu caddeeyey buu asalkan ku saabsan yahay awliyadiisa uu caddeeyey gacalkiisa iyo dadka asaga ka cabsadee caabud ee dhabta ah iyo wa tafriiquhu ilaahay kale saaradda u kala geeyey ee uu kala soocay baynahum bayna awliyaa'ihi wa bayna almutashabbihiina bihim kuwa isku shabahaya isku ekaysiinaya ku maxabsanaya oo ah min acdaa'i illaahi almunaafiqiin ilaahay cadowgiisa ah iyagoo alla cadowgiisa ah ayay iska dhigahayaan inay yihiin awliya ilaahay almunaafiqiina walfujaar cadowga ilahay waa munaafiqiin iyo fujaarade gaaladu kow ka yihiin iyo fasaqaduba kuwooda xad ka gudbay wayakfii fii hada waxaa kugu filan kala saaridda la kala sooco awliyada ilaahay ee dhabta iyo qolyaha isku shabe isku ekaysiiya aayatun min suurati aali cimraan hal aayad oo aali cimraan ku jirtaa kugu filan haddii alla ku fahansiiyo wahiya qowluhu tacaalaa qul in kuntum tuxibuuna allah nabi allow waxaad ku tiradaa inta ku raacday ama ku rumaysa ama ku maqlaysaay haddaad ilaahay jeceshihiin fattabicuunii aniga ay soo raacay yuxbibkum ullahu allah idin jeclaan haye aayat lmixna walimtixaan ba ayadan loo yaqaanaa waa ayadaha lagu kala saaro ruuxu wuxuu sheeganaya ma dhab buu ka yahay mise waa ku maxaabsanaya haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa jeceshahay waa in dariiqoodii iyo waddaday kuu diraan lagugu arka wey haddii lagaa waayey waxaa weeyaan beenalaa ku maxaabsanaya ku sheegataa tahay sheeganaya wuxuusan ahayn iyo wa aayatun baa kugu filan kala soocidda filmaa'ida suuratulmaa'ida ku jirta wahiya qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulka rumeeyeyow man yartada ruuxii ka noqda oo minkum idinka mida can diini diinka islaamka ruuxii ka noqdae gaalooba fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keeni doonaa asaga beddelkiisii kuwa asaga ka khayr badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel asaguna uu jecel yahay tilmaamahooda adilatan cala lmuminiina aciisatan cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illah walaa yakhaafuuna lowmata la'im halkaasaa lala maray kuwaasoo muslimiinta u danqado u dabacsan oo u naxariis badan gaaladana ku kakan oo ku daran gaal markay arkaan waa ku weydhaxahayaan waa ku waalanhayaan ilaahay dhiiggiisa ay cabbaan laftiisana quwaaxaan miirsan mahayaan muslimkana waxay u yihiin naxariis iyo nabadgelyo bay u yihiin kuwaasi ilaahay uu keeni doono waxaa lagu yaqaanaa ilaahay jidkiisa inay ku halgamaan oy jihaadaan waxaa lagu yaqaanaa xaqa iyo diinta ay sheegahayaan ama tabinhayaan ruuxii qoonsada ama kula dagaalama inaysan danka lahayn waa muwaasabaad dhab a ah idan taa waxaa lagu gartay hadduu jahaadahayo muslimiintana u danqanhaya gaalana col leeyahay diinta faafinteedana uusan cidna kaga cabsanaynin ninkaasi waa weli ilaahay subxaana wa tacaala aladiina yuballiquuna risaalat اllahi wayakhshawna walaa yakhshawna axada ila اllah waxaa kaloo kugu filan kala soocidda la kala sooco owliyada dhabta ah iyo munaafiqiinta iyo tuugta ku maxaabsanaya aayatun fii suurati yunis wahiya qowluhu tacaala alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay waa kuwa aan cabsi aysan saarayn qiyaamo iyo adduunkaba xaggana aan walbahaaraynun tiraanyoonaynin in la tilmaamo ma aho kuwaasi aladiina aamanuu wey kuwa alliya rasuulka rumeeyey maalinka dambe qiyaamo wa kaanuu yattaquuna ilaahayna adduunka kaga cabsan hayay iimaan waa in la helo dhab ah kadibna iimaankii aad sheegatay acmaal u maqhraati kacdo shaahida'na waa in la helo haddii kale haain tuugaato ummadda sirahaya uma intaa kadib buri sheekhu saara almru arrinku wuxuu noqday in awliyada ilaahay gooni loo soco tuugta munaafiqiinta iyo zanaadiqadana gooni loo soco iska badaa hawshu inay sidaa ku socote waxbaa isbedelay maqluub bay arrintu noqotay ra'san calaa caqib cinda akari man yaddaci alcilma dadka cilmiga sheegta badankood bayba arrintii ka gedmatay oo ka qasantay oo ka labantay oo kala soo cila oo ruuxan mu'min dhab ahoo oo qiimo badan oo weli ilaahay ah mise waa khaa-in tuuga ku maxaabsanayo shaytaan ah oo raamaysto muxuu ah saalimowi farqala wata oo ummadda sirahay <clears throat> uma saara alamru cinda akari man yaddaci alcilma wa annahu weliba sheeganaya cilmi bise ma ahe wuxuu sheeganaya annahu asagu inuu yahay min hudaati alkhalqi khalqa kuwa hanuuniya khalqiga dadka hanuuniye ama intooda hanuunsan ama hanuunka ugu yeedha ayuu is ummaddan dhan ee ree hebela aniga daaci ka ah oo ilaahay ugu dharqabtay oo wadadan khayrka u horseeday buu taagan yahay wa maca daalika laa yufariq bayna waliyi illaahi subxaana wa tacaala wa bayna zindiiqi lmulxid ma kala saari karo wa xufaadi sharci sharciga inuu xifsan yaho diinta asagoo ilaaliyo ayuu sheeganaya maxay hawshuu noqday uma saara alamru ilaa ana alwliyaaba iskugu xidhantay intanoo dhanba waa iska jumal wax lagugu caddaynhayo wey ilaa ana alwliyaaa waxaa arrinku tegay cinda akara man yaddaci اlcilma wa annahu min hudaati اlkhalqi wa annahu min xufaadi الsharci dadkii sidaa intaasoo tilmaana qaatay hawshooda waxay gaadhay ilaa ana alwliyaa awliyadu ay laabudda ay laga maarmaan tahay fiihim fi اlwliyaa min tarki itibaaci اrusul ninka weliga ah shardiga asaasiga laga rabo waxaa wey inuusan nabiga raacin waa inuu yahay anugu baxarkay lama geli karo baxar buxuur wey hawshaydu anugu kacbadan kusoo tukadaa casar iyo duhr iyo cisho tukan maayo wa qaaluu yaa hadaa taragta salaataka walam yaclamuu annii usallii bimakati waa garanaysaa munaaqibka weli ku qoraa ila tahay waxay dhaheen buuhi waa baad ka tagtay wa qaaluu yaa hadaa taragta salaataka walam yaclamuu annii usallii bimakati ma oga burin maka aan kusoo tukadaba anuun bay arkaan meelaha fadhiye inaan maka ku kala tuura hawlahayga warba oma hayaan idan weligu min shuruudi alasaasiya waxaa weeye laabudda fiihim fi اlwliyaa min tarki itibaaci اrusul rususha raacitaankooda waa inuu ka tag bimacnaa waa inuusan ruuxu diinta ku dhaqmin nin walbo waalan oo zandiiqa oo shayطaana oon ilaahay wuxuu xaaraamiye xarima aan xarimayn wuxuu ilaahay banneeyeyna xaaraam yeelahay oo shayطaana oon tukanin oon soomayn oon zinadayni kaxa kala aqoonin oon xaalaashii xaaraanta dan aan ka lahayn oo la tagan gabdhaha ree hebel allah ii baneeyey diiwaanka iga meersan yihiin indhahaygaan saara mid le gabdhaha haweenka ree hebel oo dhanba carshigan allah iga meersan yihiin wan ari lagu sii daaye wey ida lagu sii daayey waa orgi riicad lagu sii daaye wey war sidee sheekh hebelow diiwaanka iga meersan yihiin oo aabbaheed baa joogay iyo walaalkeeda weligeed mm, mm. warkaa waxaa iskale culamaa u shariica qolyaha minhaajka ku nafbaxay ee axkaanleyda iyo hawlaha ku wareegaysta anugu waxaan ahay min culamaaءi اlxaqiiqa cilmi baaطini oo ladunni aan ku fadhiyaa tiibuu sheekhu ka hadlaya waaqiciisa ka hadlaya waaqac ka horreeyeyba ma aha sheekh muxuu qow igelkii ku nool ama muxuu ahay saaran wiish saaran maa wadaadku waaqac uu joogay wixii taagnaa buu ka hadlayaa diintana muxuu ahaayey ku fasiraya man lam yacrif xukma اllahi fii kitaabih wاlwaaqici fi اlkhalqi lam yacrif xukma اllahi fii cibaadihi qaacida ibnu taymiya ninkaan garanin ilaahay kitaabkiisa waxa xugme ku qoran xaggana aan aqoonin waaqac iyo nolosha aadamaha waxa ka jira garan mahayo ilaahay xukunkiisa ku saabsan uunkiisa leanna labadi wanaad ku qabato sheekhi tii buu ka hadlay waman tabicahum ambiyada iyo rususha ruuxii raacee ku dayday kitaabka qur-aanka ku dhaqmee sunnada raacee ilaahay ka cabsadana falaysa minhum min alwliyaa weliba ma aha kaas oo yaa weli ah ambiyada iyo rususha ninka khilaafa weli <laughs> sidaa wey walaa budda waxaa laga maarmaanaa fii muwaasafaat اlwliyaa min tarki اljihaad waa inaysan jihaadin maxaa yeele awliyadii joogay xilligii qarniga shanaad qarnigii lixaad toddobaad markay dagaalihii ba'naa ay saliibiyiintu iyo tataarku ku soo qadeen caalam alislaami oo ijtiyaaxa hayeen niman wadaaddaa owliyo sheegto kum'aankum ah oo xaramaynka fadhiya oo baytulmaqdis fadhiya oo masjid alaqsa fadhiya oo shaam fadhiya oo xeebahii jasiiraha fadhiya oo wardiya habeenkiina nasro garaacoo diiday inay halgamaan baa jira maxaa jira khalqi oo dhan ba ilaahay uunkiisi weeye kulluhum yajri calaa qadarin wa qadaa marka kii reeyana ilaahin baa wata kii laga reeyana ilaahin baa sidan yeelay hawshu nabad iyo caano wey iska wardiya niman halkaa taagan baa jira oo suufiye ah nimanka hadda ka dagaalama dhuusamareeb iyo ka dagaalama ishee maxay ahayday eh, yah xagee ku dambeeyey guriceel dhuusamareebi guriceel iyo muxuu ahaayey sheekh nuur xuseen meeshiisi usoo usoo digrinhayay ee loo diiday waraabaa degay waddadii ila tag tagnaa waraaba idinka deg ilahay idamkii almuhim niman noocaasaa jiray oo halkaaba taagnaa waxaa ka mid ah ragga waagi dambe ku ta'aura alimaam alhazaali abu xamed alhazaali lam yucalliq cala alxuruub asaliibiya wa kaana xayan fii dalik isagoo nool oo weliba taagan buun hal kelima ka odhan imaam muqtadaa bihi buu ahaa weliba fi lcaalami almashriqi laga taageersanaa xilligu asagu noolaa nin la awooda ah xagga shacabkiiyo caammada rag ka aqoon badan baa buuxo malaayiin ah laakiin qabuulka iyo muxuu ahaayey magaca iyo sumcadda ballaadhan oo ku dhexleeya fi lumma alislaamiya almashriqiya barigaanu ka hadlayn caalam islaami andalus intaan loo gudbay andalus kitaabtiis waa lagu gubayba kitaabtii intii la qabtay baa laguba shayطaan wayaa la yidhi haadaa waa zindiiq mulxid ah ixyaa culuum diin haadaa ixyaa culuumi diinihi laa diin illahi bay yidhahdeen diintii khazaali weeye diinta islaamka ma ah waa gubeen qudlaatu qurduba niman culus baa jooga maalikiya la yaqaano oon shirki iyo loo qarinin iyo khuraafaad iyo khusacbaad iyo zandaqa aan loo qarin iyo falaasifo oo musiibo ah nimankaa ii dambeeya laakiin acaalam almashri ama ashar raggi u aqoon badnaabu ahaa ama aad iyo aad loo taageersan lam yucalliq cala alxuruub اdaamiya asharisa ee dhex maraysa bayna salibiyiin dad noocaasaa jiray liannahu kaana yandur bicayni alqada'i waalqadar laa bicayni alsharci waalamr waa musiibo weeye haddaad iswaafajin weyda bayna alsharci waalqadar waalqada takuunu zindiiqan mulxidan xaluuliyaad noqonaysa ilaahay baa subxaanah wa tacaala abuuray hingarallaha iyo muxuu ahaaye maska iyo abeesada hada min baabi alqada'i waalqadar wa amarahu sharcan wa amran diiniyan in lagu dila xataa fi salaa waa in wixii la fahmo ogta allihii abuuray hingaralaha iyo kana muxuu ahaay abeesada iyo maska ayaa yidhi haddaa salaad dhexdaa lagu dilo oo nabi maxamed bilisaanay ku jideeyey uqtulu aswadayni fi salaa waa garanaysaan bay la tahay gaalada allah abuuray in lagu jihaadoo la dilana waa min afdal acmaal haddaad tiraada maya kuwan addoommo ilaahay abuuray weeye ood oodan sharciga aadin n kuu dhammaan hade sida kuwanoo kale noqonays walaa budda min tarki اljihaadi faman jaahadahum ninkii faman jaahada ruuxii halgama falaysa minhum ay min alwliyaa budda waxaa laga maarmaana awliyada markaan tilmaamaheeda shuruudeeda sharxayno awliyaau shaydaanka way kuwane min tarki اliimaan iimaanka inaad ka tagto iimaan dhab aan laga zindiiq aad noqoto mulxid sidii muxuu ahaayey ninkii sibt ibn اljawsi yaa la ma huwa madhabuka fii ayi baled buur maxaad aaminsan tahay baa l goormaa meesha xaggee markaa joogaa buuri madhabkaygaad weydiisaane gobolkaa markaa joogo waa waa xaggee ma waxaan joogaa bayt اlmaqdis ma baqdaad baan joogaa ma waxaan joogaa meelay wahaabiya haysato ma waxaan joogaa meel zanaadiq haysato kaloo meeshaan joogaanku madhabayba anugu ma huwa madhabuka fii ayi baled buur marka halkaas wey iimaan ma jiro waa inaad waxaad agga u soco agga u soco falaa budda min tarki اliimaan ay tawxiid wاtaqwa wاlcamal الصaalix faman tacahada ninkii daryeelee ka warqaba biliimaan ama tucuhida lagu ogaado biliimaani wاtaqwa falaysa minhum min alwliyaa iimaanka ninka lagu ogaado ama jecel ama daryeela ama dabagala ee ku dadaala falaysa minhum min alwliyaai ka mid ma aha yaa rabbana nasaluka alcafwa wاlcaafiyata inaka samiicu ducaa bushq waa ka ducaystay asalkan asal muhim jiddan wey fi lfarqi bayna awliyaa illaahi wa acdaa illaah ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku cadeeyey sunnada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaana khulaasadoo noqotay weligu waa almu'min اtaqiy mu'minka taqiga ilaahay ka cabsada min ayi sinfin kaana min albashar ama dumar ha noqdo ama mxuu ahay rag ha noqdo ama waayeel ha noqdo ama nin yar ha noqdee axad kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ayaa awliye ilaahaya aayaddii rasul sheekh uu sheegay baana kuu daliil ah sida aayadda u dambaysa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun wafi saxiixayn min xadiidi camr bni caas waxaa ku yimid xadiid khatar ah nabig wuxuu uhi ina aala abi laysuu biwliyaai inamaa waliya allah wa saalixu اlmu'miniin xadiidkaas riwaayo uu leeyahay saxeenka aan ku imanin oy bacdu ahlicilmi gooyeen abida wxu idaafaysnayd waxaa ku yimi ina aala abi aalib ree abu aalib aniga gacalkayga ma aha gacalkaygu iyo xigtadaydu waa inta ilaahaya rumaysay iyo rasuulka iyo alli rasuulkiisa wey culumadu waxay leeyihin nabigu muxuu ree abu aalib u u weeraray wuxuu u waa dadkii dad u xigay nabigu sal sl fi اnusrati wاliimaan haddii iimaan iyo rumayn la yidhahdo ee garab istaag jacfar iyo cali baa meeshan taagan haddii xataa gaaladoodii la yidhaahdo abu aalib baa taagan gaaladoodii iyo islaamkoodiiba nabiga waa difaaceen biاlnusrati wاlta'yiidi wاlxiraasa almushadada oo la mari waayey bay la taagnaayeen xataa xilalka nabigu iyo itifaaqiyada uu gelayay heshiisyada hadduu burinayo cali iyo buu diri jiray reer abu aalib buu diri jiray ayib asagoo quraysh kale iyo reer haashimiin fara badan oo kale ay joogaan qoyskii sidaa ah ee nabigu iimaanna ku raacay hadday gaalo ahaayeenna difaacahayay buu nabigu gacalkayga ma aha manaadku waa maxay waa altaqwa waliimaan nin gooni ana ii xigsan kara ma jiraan xaafidkaas wuxuu ku xumbaaraa ina aala abi aalib laysuu biwliyaa'i yacni alkaafira minhum qolyaha gaaladaa ree abi aalibintooda galo nabigu u jeedaa ayb maxaa yeele wuxuu daba dhigay buu le nabg sal slam laakiina lahum raximan saabulluhaa bibilaaliha waad garanaysaa waan rixim iyo qaraaminimo aan xidhiidhin bay leeyihiin mooyeen gacalkaygii ma aha idan gacalnimada la anfiyo waa tii diineed tuu nabigu sugahayana waa tii qaraabanimo ay xidhiidhintii haddaba marka ree abu aalib intii ilaahay rumaysay nabiga raacay meesha kuma jiraan wa awalu saalix muminiin wey buu xaafidku isagu leeyahay oo cali iyo abujacfar baa kowka waa sax macnuu laakiin waxaaba ka caamsanba in la yidhaahdo nin walba wuxuu igu xigsana waa iimaan iyo muxuu ahaay islaamnimo idan musnad axmed waxaa ku yimid ina awliyaa'i almuttaquun man kaanuu waxayu kaanuu nabigu waa soo xadiid mucaad bnu jabal awliyadu iyo gacalka ilaahay ila nabi maxamed gacalkiisu waa gacalka alla wey awliyaa allah wa awliyaa muxamed sal ly slam ayib nebi maxamed gacalkiisu waa gacalka ilaahay awliyadiisi nebi wuxuu dhi awliyadaydu iyo gacalkaygu iyo gacalka ilaahay waa inta alla ka cabsata meeshay dooni ha joogeen qoyskoy doonina ha noqon afrikaan muxuu ahay san ballaaran ba allah ka dhigo hawlu taalla ma aha fii saxiix albukhaari xadiidkii hariibka aad garanay saxiix ahaa arbaciinkana ku jira dhammaadkiisa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb riwaayo kale faqad baarazanii bilmuxaaraba markii la waday awliyada ilaahay ee xadiidkaa sheegay laba nooc buu ka dhigay man yataqarabu ila اllahi biاlfaraa'idi wamaa taqaraba cabdii ilaya shayun bishayin axaba ilayhi axabu ilaya mxuu ahaa mima iftaradtuhu ayib jeeda xadiidka maxaa la sheegay haaulaa'i hum اlmutaqaribuuna ila اllahi biاlfaraa'id wاlwaajibaat waa nooc min alawliyaa iyo qolyo ilaahay maxabo siiyey haddii waajibaadka uu ku daro binnawaafil ilaahay waa jeclanaya addoonkayga sunna iguma soo dhowaada xataa axibba ilaa aan jeclaado oo u noqda maxbuub idan ninka nawaafishina ka soo baxay waajibaadkiina meel saaray waa min axibaa illaahi subxaanahu wa tacaala ninka waajibaadka ku koobay laakiin maxaarimna aan ku dhicin muqarab weeye waa min almuqarabiin ayb labadaa nooc bay awlidaahay noqdaan ninkii haddee waajibkii gowrgowra asagoo xaaraamna dhex fadhiistay kaasagu weli ma ah weli dhaba ma ah laakiin waa weli naaqis ah weli naaqisa ah wey idan markaynu soo gaabna alawliya waa nawcaan almuqarabuun alsaabiquun aلthaani waa alabraar asxaab اlyamiin qolyaha hore ee loo yaqaano almuqarabuuna asaabiquun loo yaqaano hm اladiina تaqarabuu ilى اllahi bالnawaafil bacda اlfaraa'id waa dii qaab kale loo dhigo الsaabiquuna الsaabiquun ama almuqarabuuna الsaabiquun waa nimanka ka soo baxay alwaajibaat maca الnawaafil xaggana ka fogaaday maxaarimta makruuhaadka man اjtanaba almaxaarima wاlmakruuhaat وأtىa bاlfaraa'id والnawaafil waxaan leenahay waa waliyun muqarabun saabiq saasay culammadu leeyihin nooca labaadna waa almuؤaduuna lilfaraa'idi almujtanibuuna lilmaxaarim waajibaadkay ka adag yihiin xaaraanna kuma dhacaan laakiin inay karaaha ku dhacaan waa dhici kartaa sunnooyin i nawaafi inay ka tagaanna waa badan tahay ama waa dhici kartaa idan ninka labadaa laakiin meel saa xaaraamna bannaanka iska dhigay dunuubta waaweyn waajibaadkana aan ka tegin asna waa nooc min alawliya waxaa loo yaqaana alabraar asxaabu ulyamiin baa la nimanka iyagu aayaddii suuratu faatir baana caddaysay uma awratna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimun linafsih waminhum muqtasid waminhum saabiqun biاlkhayraat saabiqun biاlkhayraat waa nimanka u horreeyey eenu ku magacawnay maxay ahaayeen almuqarabuuna الsaabiquun muqtasidkuna waa ninka ku gaabsaday he waajibaadka ku gaabsaday xaaraantana ka tegey daalimu linafsihi waa ninka haddee waajibaadkii waa la yimaadaa qaybna waa ka tagaa mararka qaarkood xaaraantii qayb buu ka taga qaybna waa ku dhachaya ikhtarafa alkabaa'ir wa taraka bacd alwaajibaat hadduu huliga ka tago waa gaaloobahayaay qolyahaas saddexdaasa adugu loo qaybiyaa shaekhulislaam raxmat ullahi tacaala calayh markuu ka hadlayay nimankan awliyada ah kitaab gooni uu ka qoray bayaan lfurqaan inkastoo kitaabka caan iskaga caanbaxay alfurqaan uu ka caanbaxay laakiin sheekhu magacu asagu siiye waxaa weeyaan masalada waxaan ku faahfaahiyey buu leeyahay fatwadiisa fi fi اlgawthi wاlquطbi wاlawtaad uu kaga hadlo fii risaalat aw fi kitaab bayaan اlfurqaan bayna awliyaءi الraxmaan wa awliyaءi الshayطaan risaalada maطbuucada aada loo akhriyay baxdi fiican baa ku jira sheekhu waxaa ka mid hadaladiisa faqad bayana allahu sharaacic اlإslaami waxaqaa'iq اliimaan fakul man dacaa ilى shariicatin aw xaqiiqatin tukhaalifu ma bacaثahu اllah bih fahuwa daal min ikhwani الshayaaطiin khاarج عن طريق الله ودين المرسلين ليس من أولياء الله المتقين ولا من حزب الله المفلحين ولا من عباده الصالحين فمن سلك مسالك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين مثل الذين يظهرون الإشارات الشيطانية كإشارة الدم والسكر واللاذن وماء الورد والزعفران وملامسة النيران حتى تلبسهم الشياطين وقد يزيد أحدهم ويتكلم على لسانه كما يتكلم الجني على لسان المصروع ومثل أكل الحيات والعقارب والزنانير عفو والزنابير وأكل آذان الكلاب والحمير وغير ذلك من الخبائث التي يأكلونها والمنكرات التي يفعلونها مثل الرقص على الغناء والمزامير والرفع بالخوار كما يخور الثور وقد قال الله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن, منك إن, من أنك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وهؤلاء الضلال الغواة حزب الشيطان لا يقصدون, لا يقصدون في مشيهم ولا يغضون من أصواتهم بل يرفعون الأصوات المنكرة ويرقصون كرقص الدباب ونحوها من الحيوانات ويعرض ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله فلا يرغبون في سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان بل سماع مزامير الشيطان أحب إليهم من سماع كلام الملك الرحمن جامع المسائل مجلدka koobaad sideetan ilaa sideetan iyo sagaal aad u qiimo badan wey aad buuna sheekhu arrinkan u sharxay falaa budda marka min alfarqi bayna أwliyaaءi الraxmaan wa أwliyaaءi الshayطaan idan waxaan leenahay marka baabkan la marhaya laabudda min ictiraaf karaamaati اlأwliyaa wa cadami inkaari karaamaati اlأwliyaa waa inaan horta ogolaano awliyada ilahi sulxada ahlu khayrka ah inay karaamaad leeyihiin oon la inkirin maxaa yeele in la inkiraayo waa madhab ahlilbidac weeyaan waana madhab mukhaalif liلsunnati wاlkitaab wa ijmaci salaf الsaalix almaadiin wa a'imat اdiin khilaafsan weeye waa asal asalkaas muctasilaana khilaaftay akar اlmuctasila baa nagu khilaaftay asalka labadee laga maarmaan haddana ictiraafto laabudda min ictiraaf khawaariqi khawaariq اlcaadaat liلsaxarati wاlkahanati wالshayaaطiin in saxaradu iyo kahanadu iyo shayaaiintu iyo jinkuna ay khawaariqulcaada leeyihiin waa inaad ogaato maadaama shayaaiintii iyo saxaradii iyo jinkii iyo kahanadii iyo wax waxsheegii munajimiinta ay khawaariqulcaada yeesheen awliyadii iyo ambiyadin ay khawaariqulcaadada yeesheen iyo karaamaad wixiibaa isgalaangalahaya saxaradu iyo muxuu ahay kahanadu munajimiintu ay khawaariqulcaada leeyihiin asagu waa daalun mubtadic daalun mubtadic weeye ninka asagu inkiraa karaamaat alwliyaa'i muطlaqan maca almursaliin waاlambiya asagu waa kaafirun mulxid mucjizaadka ambiyada rususha iyo ninka muطlaqan ba inkira baabulkaraam oo dhan ba inkira asagu waa kaafirun mulxid biitifaaqi اlmuslimiin waxaa muctazile ay inkireen waa karaamaat alawliya duuna almursaliin waاlambiya ee ma aha tan hadday inkiraan malagood baa galay in jinki iyo shayaaiintu iyo saxradu kahanadu ay leeyihiin khawaariqulcaadaad ayna jiraanna waa inaad qirto jinba inuusan jirin waxaa inkiray falaasifo bacdu alfalaasifa wاlaطibaa wa haؤulaa'i dulaalu mubtadicuun wujuud اljin ninkii inkiraa iyo wixii la halmaala asagu dulaal wey dalaalkooduna kufrigu gaadhsanya waa kafara lianna qur-aanku intuu tibaaxay ama qaadaa dhigay iyo sunnadu wujuud aljinni waa waxaan la koobi karin daliilku waa daliil qaطcia laa yaxtamilu ta'wiil marka wujuudu اljinni iyo wixii la halmaala haybiyaadka qur-aanku ka warramay iyo sunnadu ninka inkara waa kaafir muctasila jinka waa ogolaatay laakiin waxay yidhahdeen waxaan inkirsanaha annagu inuu geli karo bini aadamka inuu bini aadamka intuu galo suuxiyu rido haddana uu ku dhex oo islaanan af ingiliish aqoonna ay daldasho oo midaan camaba dhaafin ay baqara ka sii dayso oy axaadiista dilaandilisaan diidanna yidhahdeen wa haadihi bidca salafkuna waa inkireen hawsha ayada waa bidcay ku dhaceen taa waa bidco markay hawluhu saa isku galaangaleen ayay caamadii iyo shacabkii iyo qolyaaan cilmi badan lahayn kala saari waayeen karaamat اlawliyaa iyo khawaariq shayaaiin wasaxaarati wاlkahana waa muhiim jiddan wey siday quraysh u kala saari weyday nabigu inuu nabi ilaahay yahay inuu saaxir iyo majnuun yahay maxay nabigu markaad fiiriso waa lagu soo degi waxybaa qaban ayib waxay muka kaco waa waa nabiga aad taqaanay caqliga badnaa deganaa cilmiga badnaa xaliimka ahaa afdal khalq illaahi xilman wa caqlan wa khulqan laakiin axdan la arkaynin inuu u warramo oo waxyu u dhiibo oo hadhow alaab uu ka sii daayo suura ahaan waxay shabbadaa cinda bacdi الnaas walmaqruurin waxay shabbadaa hawlihii muxuu aha dadkii sixranaa soo ma ama jinku ku dhici jiray ninkii marka kala saari waaye hawlaha ambiyada owliyada karaamaadkooda iyo jin kala saari waaye meel xun bay kaga soo bixi wahunaa masaa'il masalada koobaad aynu khulaasayne man ankara khawaariq alcaadaati lilanbiyaa'i wagayrihim muطlaqan waxaan waa kaafirun biitifaaqi ahli اlmilali wاnnixal waana jaahilun biاlmawjuudaati wاlwaqaa'ic su-aasha ee masalada labaad man ankara ana alcaadaat laa tukhraqu ila lilanbiyaa'i wa ankara karaamata alwliyaa'i wاsixri alkhaariq lilcaada asagn waa min ahli اlbidac almukhaalifi liljamaaca kalmuctasila kan halkaasuu ku baxay ninka asagoo inkiray ambiyada mooyeen iyo rususha mooyeen wax karaamala ma jiro sidoo kale waxaan jirin wax khaariqu caado ah oy saxradiiyo kahanadu iyo shayaadiintu leeyihiin ninka asagu yidhi asna halkaasuu ku baxayo waa mubtadici weeye sida mucsilado kale waxaa ka daran mucsilada ka liita oo ka shar badan man jacala mujarada kharqi اlcaada calaamatan lilwilaayati wاsalaaxi wاlkhayr haadihi hiy albaliya waa wixii somaaliya ay ku baaba'day kharqulcada waxaan oga jeednaa caada ahaan ruuxa aadamaha matalan ma duulo haddii ruux lugada lo ku socdo oo sakaraada weeye nin biibahayoo duulahaynu aragnay nin webi dusha iskaga socda oon qalabkii la xidhan jiray aan qabin ilaa hadda webiga dusha lagu socon karaa waabay laakiin khaariqu caado ahayd oo mucjizo ahayd haddana cusmada ka baxday maxaa yeelay kaba weyn oo laxidhaa jiro biya lagu dul socdo oo ballaarana loogu talagalay dadka qaarka ay reer yurubka ay isticmaalaan gaalado adma kala tartamaayo ma aqaana haddii in bad weyn lagu mari kara iyo in in yar lagu mari karo ma aqaan luga waaweyn baa lagu xidhay sidii farihii balanboolado kale boonlabka baashan boonlabka biyaha dabaata waa taqaanaan fare isku dheggan bay leedahay farahoodu waa saas halkan hilib baa ku jira shanta furood ay dhiganayso ama afarta ay dhiganayso waa isku dheggan yihiin markay webiga ku istaagto shiidi mayso lann waxa dhubanbaa biyaha gala waxaad ballaahan yaha ma shiido saxan haddaad biyad u dhigto geli maayo ood ku riixdo inaa intaad saa tiraado af afu gelisa mooye isagoo ballaahan geli maayo soo ma taqaana hawsha ayadaa ilaahay baa marka faraheeda wuxuu ka dhigaa fare isku rakiban oo cag masaf ah sayn biyaha isan umakhuuran u shiidin almuhim haddaynu aanan ruux aan isagoon masaf taa wadanin biyihiis kaga dul soconhay ama duulahay ama meel ummaddu ay bil u socon jirtay saacad ku tagahayeen isagoon diiran midna raacin wuxuu la yimid caadada iyo dhaqankii bini aadan ee bashar lagu yaqaana wax khilaafsan khaaliq caada kaasaa looga jeedaa waxaa fii xaalat alikhtiyaar iyo qudrada bashariga shay ka baxsan ah ayaa loo jeedaa marka dad waxaa jira marba hadduu ruuxu sameeyo waxaan dadku samayn karin oo basharku aysan awoodi karin marba hadduu sameeyo waa awliya ilah bay eegi mahayaan dhaqankiisii wain kaana saaxibuhaa mukhaalifan likitaab اllah walisunati rasuulihi waijmaci salaf saalix haaulaa qolyaha ka dhigay mujaradu ityaan maa yukhriqu alcaada ama shay mucjiza ahaana ama shay shibu mustaxiil ninkii la yimaadee samay ummadduna ay samayn weydo inuu yahay weliba ninka iska xukumanaya kaa asaga adallu min aljahmiyati waadalu washaru min almuctasila sida alimaam ibnu taymiya ee kheyrkii uu sheegay bal haaulaa waa min jinsi atbaaci dajaal waa min jinsi atbaaci musalimat alkadaab walaswad alcanasi waghayrihi min alkadaabiin soomaalidu sidaas wey haddii wadaad bay arkaan aan tukanaynin oon soomaynin oon salaadaynin oon xajinaynin oo xaaraan iyo kala aqoonin laakiin waabsada oo indha caddayn iyo alaamta ku waabsado waxyaaba ayn samayn karan sameeya cusbur iyo balaantu ismariyo waa weli bay waa awliye ilaahay inaga daaye ah, waa ninkaas garabdaar buu leeyahay sheekh bahluul baa layahda bahlul maxaa bahluulah doqonkan dabaalka ee caliyada daadinhaya almuhim hawsha in la kala saaro muhim jiddan wey sheekhulislaam wuxuu yidhi raxmat ullah ya marxaba sheekh ya eh, eh, bahlulka asigiis waa er carabi lakin inagu bahlul waxaan u bixin jirray doqonka eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamad buu sheegaa weliga lagu garto ilahay inuu ka cabsado yahay multaziman lilkitaabi wasunna alimaam ashaafici ayaa waxaa loo sheegay inuu leyt bnu sacad yidhi idaa ra'ayta rajulan yamshi cala almaa'i ha aamiyo inuu saxan yahay xataa tasinahu bikitaab illahi wa sunnati rasuulih nin badda ku dulluga inay biyaha mari haddaad aragto inuu weli yahay ha aaminin buri layd bnu sacd ilaah ku miisaanta kitaabka ilaahay nin cibaado badan oo ilaahay caabudo oo dhab oo mukhlisa ma yahay mise maya hadduu noqon waayo shayaan waay hawlihii shayaan yaa sama imtirid dajaal wey dhulw adna soo daa wixi aana kugu jira kanzi ahaa intaan dilo nooleeya ka warrama soo anugu rabbigii ilaah ma ihi irume rabbigaa baan ahay rabbigay matid haddaan aabbahay hooyadaa soo saaro oy dhahaan waa rabbigaa ee raac ma raacaysaa haa buu odhanayaa ku xabaalan yihin hooyada aabbaasoo hebel hebel maa halkaa ku xabaalan haa wuu soo baxa ceeble iyo away xasan soo baxa mudh mudh baaba fadhiyaanba u sheega wiilkan aad dhasheena inaan rabbigiisa ah hooyoy waa rabbigaa ee rume oo raac aabbow aab ilaah rumee godkay ku noqdeen nebi maxamed baa siyaasaddii fashilay sirta ayada ah inamaa huma shayطaani tasawaraa bisuurati waalidihima nab wuxuu waa laba shayaan oo isku shabahay labadiisii aabba isku shabahay xadiidkii fii musnad axmed walbazaari saxiixa ah sheekh albanina ku keenay qisat almasix dajaal idan waxaan oo dhan waa hawlahaas marka miisa shaafici warkii soo gaadhay inu ley wuxuu ihi qad aqsara leyt raximah llahu tacaala leyt waa asiibay laakiin waa gaabiyey ra'ayta rajulan yatiiru fi اlhawa biyo dul socod moodku way yartahay nin duuli haddaad aragta buuhi oo sidii diyaaraddii ka cahaya inuu weli yahay ha aaminin xataa tasinahu bikitaab illah salafku taasa isku raaceen miisaanka hadduu kaa dhumo shayaadiinta awliya kuu noqon iyo saxarada dajaal iyo musalimat alkadaab iyo asad alcanasi iyo sajaaxa iyo waxa iskaga kaa khaldami nebi maxamed baa iskaga iyo awliyada ilaahay abubakar iyo cumar iyo cumaan yacni waa in la kala saaro labada markaad aaminto karaamatu lawliya iyo hawlaheeda aad garatay miisaankeeda khawaariqu shayaaiin waa saxra aad ogaato baad wixii kala saari kartaa weligii ilaahay waa ninka ilaahay ka cabsada yataqarab ilahi bilfaraa'id hadduu kor u kaco yataxabab ila اllahi bالnawaafil aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun sheekhu wuxuu ku daray raxmat ullahi tacaala calayhi walaa budda muwaasafaadka lagu garto awliyada xilligiisi joogtay shayaadiinti min tarki اljihaadi faman jaahada falaysa minhum aljihaad wa badl aljuhd wاlwusci fi muqaatalati acdaءi اdiini min alkufaari wاlmurtadiin jihaadku cinda aliطlaaq jihaad sayf bay ku dhacaa biijmaci salafi saalix haddii jihaad la idlaaqo oon la qaydin waa aljihaad biاsilaax wasayfi wasinaan baa loo jeedaa labana u qaybsamaa kifaa'i iyo cayni shuruudda jihaadka caynigaa waan khulaasaynaynaaye masale jihaad meelay soo gashay in la daayo wax dhici kara ma aha leanno casrigaan taaganahay baaba saa iska ah waxba marka badinta aan badiyan soo celceliyo yaan la qariibsanin jihaadka kifaa'igaa ah, sagaal shardi buu leeyahay sagaalkaa shardi minha maa huwa mukhtalaf iyo minha maa huwa mujmacun calayh laakiin aqsaa mashtuurda lijihaad baan soo qabanay culummadu waxay jihaad u shardiyeen oo dhan marka la soo uri jihaadka kifaa'iga waa sagaal wey sawaun kaana mukhtalafan aw mujmacan calayh wixii aad shuruuddaa sagaalkaa ka weydaan waa waxyu min ashayطaan waxyu min ashayطaan wey an yakuuna almujaahidu musliman baaligan caaqilan dakaran xoran waa inuu lab yahay xor yahay usan addoon ahayn idnu lwaalid waa in la helo waa jihaadka kifaa'iga ee talabigaad garanaysaan dee haswigii baan ka hadlaynaa duulitaankii waa in la helo idnu lkhariim haddii dayn lagugu leeyahay ninkii daa'inka ee daynta ku siiyey waa inuu kuu fasaxo inaad duusho leanna waaba lagu dilay inta lagu dilo ood jihaaddo ood shahiiddo ayaaba dayntiisa u waayi karaa khatar buu geli karaa ama daynta xaalada waa inaad siiso ama uu ku fasax idan culammada qaarkood jihaadka shardiga waa mukhtalaf oo culamadu waxay leeyihiin dayntu waanu labo inay tahay dayn xaalla ah oo wakhtigeeda uu taagan yahay ama dayn mu'ajala ah hadday dayn markaa taagan ay tahay ama waad bixin ama waad idan qaadan hadday laakiin dayn mu'ajala ah tahay xilligeeda baa la gaadhin waad duulaysaa asna waxba la weydiin maayo yani si kastaba noqoto musliman baaligan caaqilan dakaran xuran waxaa ku jira qaadiran calaa xamli silaax asalaamatu min adarar asalaamatu min alaafaat soo ururi waa alqudratu cala alqitaal wujuud zaad waa in sahayad heli karto ila muslimiinta inaad fuusha lama rabee xooguu sahayadaada kaa kacaday iyo dareerinkaadii inaad saasaafato wey waxaad diyaarsato maxaan ka tegey sagaalka sooma dhanno sagaalkaa shardi waa muslim baaliq caaqil xor dakar wujuud الzaad alqudraةu calى اlqitaal idn اlwaalidayn idn اlghariim sagaalkaa shardi wey cilmi miyaad haysaan an yakuuna caaliman shuruud اljihaad waxyi shaydaan wey waxay wadaadaha soomaaliya ay ku xabeebteen meelaha la wareegahayaan ee yurub iyo galbeed iyo nairobi iyo afrikaba la fadhiyaan waxyu min الshayطaan laa asla fii kitaab illahi walaa fii sunnati muxamed cilmi ka badan inuu muslimkan yaqaana ninkuu dilahayay ninkuu la dagaalami lagana helay wuxuu lagu magacaabay islaamnimo wain kaana naaqisa aliimaan fii adna daraja min afsaq اlfasaqa duuna alkufri wuxuu doonaha aado duuna alkufr jihaadka waa ku waajiba waan laga rabaa cilmi cad axad shardiyey qabla wadaadaheenna hadda jooga ee muxuua fadhiidyaha ah ma jiraan hada waxyu min الshayطaan shuruud اljihaad اlcayni oo caalamka wax hadda ka jira maxaada u dhihi lix boqoloo sano uu farducan yahay lix boqoloo sano calaa usuuli salafi saalix jihaadku farducayn buu ahaa bacda maa saqaطat andalus wa bukhaara wa moscow in badan waynu soo sheegna falastiin iska badaa warkeeda goortay tagtay caalam alislaami buqco ka mida maalinkii la qabsaday muslimiinta joogtana ay tabar u waayeen inta ku xigtayba buu jihaadku fardu caynoq calaa usuuli salafi saalix idan jihaadku hadduu fardu cayn noqday shan shardi basaa soo hadhi waxaa soo haray ruuxa inoo jihaada an yakuuna musliman baaliqan caaqilan xuran shardi ma ah cabdiga waajibu ku noqon musliman baaliqan caaqilan dakaran alqudratu cala alqitaal faqad waa inuu muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay lab yahay haweenka jihaad fardu cayna ma saara sida raajixa ah shardigan haweenka ah waa khilaafi laftirkiisu markuu jihaadku cayniga noqdo haweenka jihaad laguma laha waa khilaafi laakiin aan badinaba waa aniga kuu sheegay oo dagaalkii uxud haweenku maysan jihaadin fardu cayn nabiga kagama dhigin axzaabna sidoo kale wadaado badan mareen waa masale khilaafiya oo gu dar dakaran haweenkaas ay u baxaan qaadiran cala aljihaad wاlqitaal yakfi min ajhali khalq illaahi hadduu yahay muslimna sidaa ku yahay waxaa weeyaan jihaadka waa laga rabaa cilmiga waa la shardiyaa ilm ilmi xagee cilmi jooga cilmigaade safiino inuu yaqaan lama shardiyo arbaciin inuu yaqaan lama shardiyo nabi allow miyaan maxaan sameeyaa miyaan jihaadaa mise waan islaama nabi wuxuu uhi aslim uma qaatil aw cilmigu tawxiidkaa loo qabtay jihaadku hore ka galay ma jirtaa mise ma jirta xadiidka waa taqaanaa soo aragtina caanka ma aha casha garatay eh, muslimat اlfatx markuu nabigu furtay laba kun oo wiil baa ka raacday dagaalka xunayn bay ka qayb qaateen shalay islaameen berrina waa jihaadayen waljihaadu kaana yowmaidin muxuu ahaa ma cayni buu ahaa mise alabi eh, baa kifaa'i ah alab kifaaye oo hadduusan nabigu si shaksiyan u amrin nabigu hadduu yidhahdo soo baxa caynii buu isu bedelhayaa waa imaamka caamka ahaa laakiin daahirka waxaa weeye inuu kifaa'i ahaa socodkay socdeen ay soo socdeen waa kii barkood shirka ku dhacay ijcal lana daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat nabigu khaladkiibu qabtay jihaadkana wada bur khaladkan kan ma soconayso waa shirki laakiin jihaadkana wada ama waa shirki ama waa siratu shirki calaa khilaafin bayna aima dacwa najdiya ha ii dambayso midda ayada hadda waqti wama hayo almuhim waxaan oo jeedaa masalada cilmi baa la shardiyaa waa khusacbalaad iyo khuraafaad iyo waxyu min ashayطaan ya waan gaari doonaa nuquulu mudi'a شhekh الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه وmن قاaتل الكفاaر بسyف أو رمح أو سهم أو حiجاaرة أو caصا فهو مجاهد في سبيل الله gaalo ninkii la dagaalama بsayفin bn baan garaacaynaaye iyo shilki izu baan isticmaalayna maa agee seef joogtaa waman qaatala alkufaara bisayfin aw rumxin hoobiyaa baan tuuraynaa waran looma baahnaba hoobiyaan sii daynaynaaba aw sahmin fallaar ninka tuura aw xijaaratin dhagax tuur sida reer falastiin oo kale aw casan ama bur ku dagaalama iyo bakoorad madaxa jabiya ninka u soo dhowaada fahuwa mujaahidun fii sabiili اllah warka culummadu warkaas wey ama kalaamu lmunhasimiin iyo fiqiyaadkoodu gooni weeye mujaladka labaatan iyo sideedaad majmuuc ulfataawa sabxada ka feeri muxaaribiinta aan la dagaalaman iyo man waman qaatala almuslimiina min alkufaar biayi nawcin min anwaaci اlqitaali fahwa xarbiy u fiirsa qaacidada wanaageeda wuxuu idhi gaalada soo maaha nin waliba oo gaala oo muslimiinta la dagaalama noocuu doon ha loo dagaalamaya af iyo adin iyo talo iyo ra'yi iyo dacaayadeen iyo canaan iyo cunaqabatayn kulli waa dagaal wey بالlisaan بالyad وman qاtل المسلimiina min الكفاar بأي نوع من أنواع القتاaل فهو xربي wdm اlxarbiy wamaaluhu waa xalaal fi أyi makan fi اlxil wاlxaram gaalka aan maanta muslimiinta la dagaalamayna ii sheegay idinka idin weydiiyey biأyi nawci min anwac اlqitaal fahuwa xarbiy allahuma hadda ka hor annagii ka soo reebnay latin america nimanka jooga qaybo ka mida fanzawalle iyo max lamida waxaa la odhan karaa muslimiinta lama dagaalamaan intaan kulley ka warqabna wey laakiin hadday hay-ado gaala yeeshaan oo caalam islaami soo aado oo xoogowna e, qasqasa way gelhayaan khadka ayaga laakiin bal hala soo hubsado south africa waaga hore maysan ahayn wax dagaal ah, lakin baryahan dambe way bilowda dagaal bay nagu bilowday xarbiyintay soo gelaysa alimaam axmed bn xambal mujaladka aan kuu sheega ugu laabo mujaladka labaatan iyo sideedaad sabxada saddex boqol toban iyo lix majmuuc ulfataawa libni taymiya imaami ahlusunna waljamaca oo marka ummadda la indho saabhaya lagu andacooda in asaga la raacayo aqwaashiisa fi ljihaad wa cinda cadami limaam dhegaysta hadda wuxuu ihi alimaam axmed bn xambal kulu man qaatala almushrikiina fahwa cala alxaq gaala ninkii muslime la dagaalama xaqa asagaa ku taagan qolyaha xaasaska dhaqdana waa fashalan yihiin buuri sheekh waa maqlaysaan haska dhaqdaan laakiin ummadda ha nabadgeliyeen xaasaskooda haska dhaqdaan waajibaad ka saaran wey laakiin waajibka alle ee kalena waa baylihien nimanka kay baylihiyeen nimanka u taagan ha nabadgeliyeen haddii kale xaasaska laisku qabsanaya wa kullu man qaatala almushrikiin mushrikiinta ruuxii la dagaalama fahwa cala alxaq wa annahu in baطla amru اlimaami lam yabطul اlghazw wاlxaj xuruuftii axmed xambal weeye haddii dowlad la waayo oo imaamkii uu baaba'o duulaanka waa jihaadka kifaa'iga alla socaad alghazw waa lagu leeyahay alcayni xerakugal ma ah wax laga hadlayo man qutila duuna maalihi nafsihi diinihi cirdihi ma ah wax laga hadlayo dagaalka halabsigaabaa laga hadlaya jihaadka inagu aan baacsanayna een duulayna laga hadlaaya wa inahu in baطla amru اlimaam dowlad ma jirtaa la yidhi maxaa tale axmedow lam yabtul ilghaswu duulaanku wuu soconbu wاlxaju waa la xajiy xajkuna wuu socon xajka maa daysaan idanka cumrada ku waashay iyo xaj ku waashay oo xoolo badan oo ay u baahnayen mujahidiinta ku khasaariyey maa joogtaan ilaan xajkii la yaqaanay ee muslimiinta lagu waajib yeelay iyo curfu salafi saalix xaj aan amiir wadan ma dheci jirin nabigu markuu u baahday inuu xajiyo ee u dambaysay asagaa hogaamiye sanadkii ka horreeyey ee mxuu ka horreeye la xajiyna abubakr buu imaam oga dhigay xaj aan dawlad wadin ma fi taarikh alislaami haddaba marka waxaad dadan xajkana ma jira ilaa dawlad islaan la helo annagu waxaan ku leenahay kuwa maanta ku maxaabsada islaamka kulli waa murtadiin wey xukuumaatu ridda ilaa xukuumad xarakat shabaab almujaahidiin wa xukuumad amiiru اlmu'miniin eh, mulla maxamed cumar ma taha mise msawaliin shirki baad ka qabtaan ninka shirki ka qaba masaajidkaas kaga kaco aga baxa masaajidka almuhim waxaa weeyaan waajibaadkaani sida u wanaagsan loo awoodaa loo gudanhayaa haddii la waayo sidii fiicnayd sida aan hurin baan yeelaynaa xajku dowladda hogaamin amiir baa loo magacaabi waali baa inuu hogaamin sax wey waynu weyne cibaada ilah madax bannaan waa la imanaynaa jihaadkii dowlad inay agaasinto oo miisaaniyaddii iyo bajetkii la dejiyo oo raggii la diyaaray oo ciidina la tababaro nidaamkii loo baahnaa wey waynu weynay cadowgan u fadhiisan mayne waa iska dhicinayna annaga waa meesha ka dowlad ah wiilal yaroo maxaa la yidhi soomaaliyadoo eh, leeb wato iyo qaanso oo mulac caydhsanhaya iyo jiiri caydhsanhaya yaa le aabbihin waa dhintay qaansidii leebka tuur buu meesha annaga yaa ka waayeel ah kii kale ula hadlay hebel qaansay leebka dhig balaadda carurnimo waa dhammaatay reerka annagaa uu aabba abuur sacda inankeen adna geela ku hagaag anuguna reerkii baan aada haya yacni xilkii odayga ka hayay baa dhintay soo maa iyaguna markaa koray iyo ciyaalsiya iska dhigay iyo ciyaal xaaf ciyaal xaafnimo waa dhammaatay buur mar hadduu duqi baxay annagaa meesha odaya ka ah yacni mar haddaan dawlad weyne waajibkii dawlad u yaallay muslimiinta meeshaa joogaa wada haya adaalka axmed walow ikhtalafuu calaa imaamayn dowlad weyba jirtaa laakiin waa iskhilaafeen laba dowlad baa kala jabay dagaal baa ka dhex socda gaalana waata wuxuu yidhi axmed lam yatacatay lghasw duulaankuu socon waan baxayna ayagu has cuneen labadan dowladood hardam hawl noo taal muslimiintu waa inay baxaan gaala soo naafeeyaan lam yatacatay lghasw wاlxaj haadaani baabaani laa yadfachumaa shayun asla xuruuf ibni axmed weeye baabu اlghasw wاljihaad wa baabu اlxaji waa laba albaab oon cid xidhi karta uusan jirin muxuu u maagay jihaadka iyo xajkuba dawlad baa hogaamin jirtay saasuu axmed oga hadlaaya salaad iyo soon iyo zaka hataa kamuusan hadlin maxaa ila salaan iyo soon iyo zaka inta badan muslimiintu waa yaqaaneen inaan cidna aysan u baahnayn oo had iyo kor xaqu saaran oad bixin uu yahay laakiin waxay ku indhaysteen jihaad ay dowlaa dawlad hoggaamiso xaj ay dawlad horkacdo wuxuu ka baqayaa marka in khalad diintii laga fahmo wuxuu uhi baabu alxaj wa baabu alghasb dawladdu haddii lana waa khayr nabadii caan haddii la waayana way socon hayaan haddii la waayo markii jihaadkii gaala laga adkaado khanaa'imtii hadday jahalo yihin ummadda ka warran mujaahidiintu waaba jahlaba ma yaqaanaan qayqanimo si loo qaybiyo ma yaqaanaan fayga si loo agaasimo waa jahalo axmed muxuu dhegaysa hadda wamaa yubaala man qasama alfaya aw man waliyahuma hawl noo taalla maaha bur fayga ciddi dooni ha qaybiso haniimada ha la garan waayo hawl noo taalla maaha gaalka waa in la naafeeyo himaar wey ka dhalanaysa nacafi adduunyon damban helay waa taas maqsadka jihaad ma aha maqsadku in haniimo la hela ma ahayn ayib ee maqsadku waa litakuuna kalimatu hiy alculya haniimada iyo fayguna waxay inoo noqonaysa saad iyo garab iyo cudud fii طaacat اllahi subxaanaه wa tacaala marka wuxuu ihi axmed wmaa yubaala man qasma اlfay'a aw man waliyahuma mar saddexaad yajib aljihaadu bilaa imaamin idaa saxu nafiira nafiir axmed wuu soo gaabiye howsh wuxuu idhi jihaadkaa waajibi bilaa imaam hadday muslimiinta meeshaa joog kudhan war soo baxay waa gaalada iska dhacsha war aynu duulla waad baxaysaa buuhi imaam lama shardiyo wuxuu uhi axmed alghaswu dafcun can ilmuslimiina laa yutraku lishay duulaanku waa difaac muslimiin iyo diinta islaamka lagu difaacaya wax looga tegay lama arko duulaan ba axmed ka hadlaya xerada nlagu galo ictilaal baana haysta ka war axmedow niman baa waxayna leeyihiin marka waa yahay jihaadka socon maayo haaulaa'i shayaaطiin ikhwaanu shayaaطiin way kuwaas nuquusha aan soo guuriyey ninkii shaki ka qaba ha muraajaceeyo maraajicda aan siin doono masaa'il abi daawud liaxmed bn xambal safxada alfuruuc libni muflix mujalladka tobnaad masaa'il ibni hani naysaaburi liaxmed mujalladka labaad ictiqaad اlimaam اlmunabal axmed bn xambal safxada toddobaatan iyo sagaal ilaa siddeetan iyo labo kitaabta muraajace marka ishtiraaطu اlcilmi liljihaad waa sharطu bidciyun shayطaaniy lam yashtaridhu axadu min asalaf الsaalix walaa yaqumu calayhi daliilu sharciy bal huwa waxyun awxaa bihi shayطaan axmed xambal baa lu yihi cilmiga in la barto safiinaha iyo abujujaaca la jacburiyo iyo usuulu sitaha la akhristo iyo in la jihaado keebaa wanaagsan su-aasha jawaabta dhegayso طalabu اlcilmi axabu ilayka am iljihaad ba axmedow suaal cad wey qaala laa yacdul ljihaada shay alabulcilmi miyaa fiican agtaada mise jihaadku in la duulo ah wuxuu idhi jihaadka wax loo dhiga anu garan maayo diinta islaamka cilmi baan dalbahayaa sheeke berley waa mudda lagu lugooyaa aljihaadu laa yacdul jihaada shay bixuruufi axmed masaa'il ibni hani naysaburi mujalladka koobaad cafan labaad safxada boqol iyo sagaal نquل mudi aynu ku jiray iبن xaزم wuxuu ihi وlaa إثma baعda الكفر أعظم min إثm man نahى can جiهاad الكفاar وأmara بإسلاam xarيم المسلimiina إlayhim baعda الشhirki والكفr bالlah dembi ka weyn ma jiro muslimiinta halgamaya in la jihaadina jamaacat اlictisaam waxay u xaydxaydatay waa waxyi shayطaan wey maxay ku qoreen manhajkooda dambe faxdaruu min jamaacat اlictisaam xilli aanu difaaci jirra way jirtaa wakhtina ku bixinay difaacooda kama huwa musajal fii ashriطada loo yaqaana almuqaaraca liman nabada almuطaabaca laakiin hadda waxay marahayaan madhabkii maariqiintay hadda marahayaan almaariqa almadkhaliya alrabiiciya meeshooda bay taagan yihiin waxay dhaheen aljihaad الsharciyu huwa اladii yakunu biidni اlimaami wa bimashhuurati ahli اlcilmi wa bifatwa ahli اlxalli wاlcaqd bal eeg edabdarradaa eeg bal edabdarradaaday hada sharط shayطaaniy hadday qaydi lahaayeen jihaadka kifaa'iga waxaa weeye qiil iyo luusluus baan u heli lahayn laakin aljihaad الsharciyu huwa maxaa daba yaala اladii yakunu biidni اlimam hada waxyu shayطaani wqad yakunu kufran warkan asaga ah qad yakunu kufran hadda ka hore waa idiin sheegay suu gaalnimo ku noqon karo waxba kaga noqon maayo markii mar hayeen jihaadka iyo axkaamtiisi iyo atakyiir raqamka labaatan waxay idhaahdeen wa nara waxaan aaminsana maa yactaqiduun nara wanactaqid markay mar hayeen wa nara annahu laysa lijamaacati اdacwa an tuclina aljihaada walaa an tuqiima alxuduud jamaacadka muslimiinta adduunka maanta joogee dacwada diinta faafiya xaq oomale oomana bannaan inay jahaadaan ama ay xuduudda oofiyaan jihaadka sharcigana waa kay dowlad islaama basa wado haaulaa'i shayaaطiin wey waxaasay ku qoreen inta qortay waa shayaaطiin fii suurati insaan waxaana u malayn u dambeeyey ee loo dhiibay xilkaas ictisaam inuu la yimid khusacbalaadkaas waa u malaynhaya waa filhaya kolley laakiin maadaamay wada aamuseen ay ku raaceen isku meel mari sheekh muxalla ibnu xasam oogu laabay mujalladka toddobaad safxada saddex boqolaad ibnu taymiya asaga muxuu yidhi faalcaduwu saa'ilu aladii yufsid اddiina wاddunya laa shaya awjaba bacda اliimaani min dafcihi falaa yushtaratu lahu shar bal yudfacu bixasab اlimkaan cadowga gaalada muslimiinta cadowga muslimiinta soo weeraray wax shardi oo loo shardiya ma jirin nin walba siduu awoodo iyo inta karaanka iskaga difaacahaya raganimadu sidaas wey majmuuc اlfataawa mujaladka afraad ataariikhu yuciidu nafsah xilligii reer bani umayo ayaa niman atbaacu taabiciina iyo taabiciin sikaartoodii ah yaa waxay yidhaahdeen annagu duulaanka reer bani umayo wadaan raaci mayno maxaa reer bani umar waa fasaqay fasaqaw niman fasaqan annagu la duuli mayno ibraahim baa loo sheegay wuxuu uhi waxay dhaheen annagu reer bani marwaan iyo bani umaya duulaankay wadaan raaci mayno maxaa waa fasaqo dhaalimiin iyo fajaro weeye faajirna la duuli mayno taabicigu waa xanuunsada wuxuu in carada bihi ila shayطaan liyuhabitahum can jihaadi caduwihim mowqifka u fiirso fikraddaas iyo shubhadaas shayطaan baa keenayba in carada naafiyada wey inti ay maa carada bihi fikraddan waxaa keenayba ila shayطaan shayطaan waxaan ahayn ma keenin incarada bihi ila shayaan muxuu u keenay shayaan liyuhabbitahum can jihaadi caduwihim bu cilmi wadaad baa muxaadaro qaban cilmigii jihaadkaybaa fadli badan xamar bayna ka dhacaysaa ogowaata bn baa saa lagu garaacaya shacabka muslimiinta ahaa wiilashii yaraaye ummadda hor taagnaa umadta difaacahii baa mid mid loo loo dilhaya cilmiga iyo jihaadkaybaa fadli badan waaqicee hadda waayahay amaad muqaaranaysidee xilliyay muqaaranada suuro gelaysa ama lagaa aqbali karo ama lagu cudurdaari baa jire waa goorma ma wadaadka siiska ka istaagay baa iyadoo sagaalkii maalmood ee reer muqdisho axmaara ay gumaadaysay aadaaba acaami wa sharaab ka muxaadareeyey galabtu kale waxay le soddon baa dhimatay afartan baa eh, eh, muxuu ahay dhimatay boqol baa la qaaday toddobaatan baa la qaaday aadaaba acaami wa sharaab baan ka muxaadarayn buuri aadaaba acaami wa sharaab waa min asunna wa min addiin laakiin mawqica la dhiga baanu ka hadlaynaa munaasabadaynu ka hadla siyaasaة اlcilmi ashad min siyaasaة annaas baa layahda iska ilaala hawsha ayada cilmiga inaad agaasinto ood xilli kasta maaqaamkiisa aad dhigto ayaa wax kastaba ka adag musiibo weeye jihaad farducayna oo ummaddii neefneef loo gowracayo inaad tiraada yaa ummaddii fadhiisiso ood aakhir ku intihooto fadli badan haddii khusacbad oo khuraafaad wey nebi maxamed salawaatu rabbi was wuxuu yidhi ma jiran waladii nafsu muxamadin biyadihi maa shayun afdala bacda salaatin maktuubatin min jihaadin fii sabiili illah nas sariixa wey cinda axmedin bisanadin saxiix naftaydu allaha abuuray baan ku dhaartaye salaad farad a ah mooyeen jihaad wax ka fadli badan ma jiro oo lagu kala tegay hawsha ayada ah idan hawshii sidaa ahayd maalig baa leey cilmiga barshima waajibba laa aquulbu inuu waajib yahay ka akhri jaamic bayaan fadlcilmi ka akhri ibn cabdilbar ma dhihi kara buu i dalabulcilmi waa waajib lannu daliil saxa ma laha buu inuu waajib yahay aqyisa iyo nusuus aan asixin iyo axaadiis la taxsinin yaa allah hola isku jacburin waa ogol lahay inuu jinsulcilmi uu waajib yahay ayib laakiin jihaad fardu caynuu ka fadli badnaan karaa laa yaquulu ila shayطaan jinsulcilm oo dhan adoo kor ka qabtay cilmiga tawxiidkay dheh waxaan u tawxiidda ruux waa muslimba waxaanu ka hadlayni niqaasheedaba ma ah ruux muslim aynu ka hadlayni muطalabulcilmi baa waajib ku ah mise jihaadka farducaynkaa la hormarin jihaadka farducaynkaa la hormarinaya wa taqdiimu اlcilmi cala jihaad اlcayni waa waxyu min ashayطaan wey maxaa loo shardiyaa cilmiguna muxuu yahay waa min baab اlwasaa'il ujeedada waa cibaado asaguna haaya ma ah ma tahay mise ma ah laysa maqsuuda fi xaddi daati midda kale waa min baab اlamri biاlmacruuf waa qaacida kuliya niqaashun wuxuu ka soo masala muxadada asalka weyn markaan ogolaado farci laazimi maayo ma tahay mise ma leanna waxaa laga hadlaya jihaad fardu cayna laga hadlaya laakiin jihaadku inuu usuul shariica hoos galo baab اlamri biاlmacruuf cilmiga hoos galaya laftirkiisu cilmigu wuxuu hoosgayaa baab amr macruuf dadka in khayrka inay cilmiga bartaan la amro waa in jahl laga digo waa min baab الnahy halkaas usna tegahaya shareeco o dhan ba halkaa ku ururaysa tawxiidka dadka in la amraa min baab اlamri ah xumaha in laga reebaa shirkigaa soo galahaya diintoo dhan baa asalkan tegaysa bashiiran wa nadiiran waa nahyiga amrigun soo maa yani marka marka la in dadka eh, qoorsaala lagu qabto usuul mafruuqoo laga soo tegay ummadda laguma lugooyo jihaad fardu cayn ah baa laga hadlahayaa oy leeyihiin laa awjaba eh, minhu bacda aliimaan walaa ima bacda alkufri min annahyi canhu ayib salafkii halkaasay taagan yihiin marka wadaad asagu dana khaasa ilaashanaya iga daaya waxaan rabay salafku markay dareemeen fikrad tuuxii ilى الnaasi inay jihaadka joojiyaan liacdaarin washubahaat ibraahim naqi xuu yihi in carada bihi ila shayطaan axmed xambal baa la soo gay fii ayaami bani cabaas qolyaa waxay yidhi anagu reer bani cabaas la duuli mayno culamaah maxaa jira haddaan la duullo haniimada iyo fayga la helo reer bani cabaas baa iska qaadanhaya annagu carruurta reer bani cabaas korin maynay dheh ayagu ha jihaadeen ayib axmed baa hawshii maqlay wuxuu ihi waxaa lagu yidhi mataa hazawna nuwafir اlfay'a calى walad اlcabaas faqaala limaam axmed haؤulaaءi qowm suu haؤulaaءi اlqacda haؤulaaءi juhaal wain lam yakunuu yaclamuuna wlaa lahm cilm bاlcilm fayuqaalu lahm ara'ayta low ana tarsuusa waأhla huquur jalasuu cama jalasuu canh haؤulaaءi alaysa kana qad dahaba اlإslaam haؤulaaءi qowm suu axmed wuxuu hi qolyaha waa jahalo waa qacado waxaa weeyaan waa qowmu soqolyo liita weeye doqomo weeye dabaalla'abo nin walba cudurdaarka iyagu sheegteen hadduu sheegto oo laga fadhiisto oo xuduuddii furunta islaamka tarsuus iyo ahlu huquurka la difaaci waayo soo islaamku baabi'i maayobu oo gala soo daadan mayso oor hungurigan intaas ka diisan yahay hawlaha jidiinka iyo xalqunka iska dhaaftaan islaamka difaaca imaankaa laydinka qaadiy halkaasuma axmed la maray waa runtii haddi soo ma ah masaa'il ibni haana u laabo axmed haadi wuxuu ka hadlayay wax gar eh niman waxaaba yimid ba shuruud maa anzala biha min kitaab ku nafbaxay wadaad baa le aduu maa jihaad jihaaday caamo wada anuu hogaamin maayo igada caamada aduu noo bilow leannu xaydo wey mogtay su-aashu saaba ma ahayn maxaad u jihaadi la hadii lagu yidha ama maa jihaadid anuu jihaaday caamo hogaaminayso raaci maayo yaaba ku weydiy taas su-aashaa madruux ma aha waxaa lagu adu maa jihaadid ama maxaad u jihaadi ladahay weli waxbaan ii diyaarsanayn waa wax laga aqbali karo waan diyaargaroobay waa laga aqbali karaa ayib waan cabsaday waa laga aqbali karaa meesha waa lagu leedo waa lagu gablan waa laga aqbali karaa <laughs> laakiin muxuu ahay lima jihaaday caamo wado anu raaci ma yaaba ku raac sheekh miday culummo wado iyo micgiir iyo mujtahidiin iyo muxuu ahaaye kibaar inoo bilaaba oo jilib culus taha oo gaabiyeen inaga badaabayan raka waxoodee waa in meel lagu dhunta leel waa iska sheeka baralay hawsha iyada nasal allah asalaama almihim ashuruud atacjiiziya lijihaad alabi alcayni warkeedaba jooji idan axmed wuxuu yidhi qolyihii fikradaa keena qowmu suu jahala qacada ibraahimna wuxuu yidhi annakhaci waxyu min ashayطaan fi lcusuur اlmuta'ahira qarnigii koob iyo tobnaad iyo tobnaad markay muslimiintu laga soo qabsaday mxu aljeria iyo tunis iyo maqrib mauritaniya ay muslimiintu isdifaacahayeen culimmadii joogtay go-aamahay ka qaateen nimanka yidhi jihaadka waxaa loo shardiyaa imaam iyo dowlad maxay ka yidhahdeen alimaam abu cabdillahi moxamed bn carabi alfasi alimaam yaa wuxuu naqdiyey fikirka odhanayaa jihaadka waxaa loo fikirka ictisaam albidca alictisaamiya buu radinhayaa wuxuu idhi ina hada khaطأ bal hadayaanu awxaa bihi الshayطaan waxasbuka man yaquulu dalika anahu min acwaani الshayطaan waikhwaanihi اlmucadiina fi اlghayi wالطuqyaan waa shaydaan raggu diyaar garaystay buui oo carbiyey ayagaana shaydaan ka turjumaya waa muxaadiriin muxaadaraad mukahafa manhajiya muahala u jeedanaya shacabka muslimiinta shaydaan wakiiladiisi weeye buuhi almicyaar اljadiid liculamaa'i almaqrib walandalus majaladka saddexaad safxada sagaalaad asheekh alfaqiih almufti ibraahim aljalaali oo dhintay kun afartii todobadii hijrada waxaa la yidhi ka warran baxdi dheer buu leeya lama soo guuran ka lakin waxaa iga khuseeya hawl khatara wuxuu idhi haadihi maqaalatun qariibatun min alkufri aw hiya alkufru bicaynihi weedha odhanaysa buu idhi jihaadka muslimiintu maanta ay ku jiraan ee dafciga ah ee cayniga ah imaam iyo dowlad baa loo shardiyaa waa ra'yi gaalnimo u dhowira ama waa gaalnimadii laftarkeediba mawaaqif saarima liahli cilm annawaasil suqra mujaladka eh, labaad eh, waxagu labaataa labaad safxada laba boqol sagaashan iyo lix iyo alfataawa alfiqhiya fii ahami alqadaaya safxada waa inagii soo maray almuqaaraca ku sheegnay iyo madaahiru nasri ku sheegnay alimaam cabdiraxmaan bn xasan ibnu moxamed bn cabdulwahaab almujadid athani lidacwa asalafiya najdiya inuu yidhi haadihi min alfirya fii diin illahi wa fii kitaabih alfirya inuu ku tilmaamay min aliftiraa'i cala allahi wa calaa rasuuli inay in muslimiinta jihaada haya la yidhahdo hawshaa waxay u baahan yihiin imaam iyo dowlad axmed asagu cabdiraxmaan wuxuu yidhi koox kastoo dagaalamaysa imaam bay leedahay bu xarakatu shabaab mujaahidiin imaamkoodu waa sheekh axmed xisb lislaam imaamkoodu waa sheekh xasan ma tahay mise ma ah waa nafsa shay koox kastoo muslimiin dagaalamaysa ninka hor jooga imaama bul jihaadkuna soconaya intaan waxaan ka ninka sheegana waa muftaric cala allahi wa calaa diini rasuulih hal ay axdian oo kaniba loo shardiyey yani waxaan waa khusacbada khuraafaad intaas aan kaga tagaan u gudba asalka labaad asalka lixaad maxaa tidhi cabdiraxmaan hay maanan ku fahmin min alardi qiimaynteeda waa la isku khilaafi karaa waxa anugu aan la dagaalamay waa usuul iyo masaa'il laga duulahayo buqca mucayana oo ku saabsan xamar ama ku saabsan ciraaq ama ku saabsan eh, sacuudiga baakistan qiimayntoodu waad waa isku khilaafi karaa laakiin haadi اlusuul nimanka dejinaya nimankan u la dagaalamaya nimanka jihaad cayni ah ayaa cilmi in la dalbaa ka khayr badan leh ama leh muxuu ahaaye iimaan baa loo shardiyaa ama jamaaca islaamiya ma halgamayso nimankaa nimankan waxbay mira shaydaana saaranahay wadaadka sidaa yidhi anaga tida waa khaldan yahay laakiin wadaadii hore meeshaan gaadhsiiye ma gaadhsiinayo lannu masaa'ilka kala duwan taqyiim shakhsi ah fii buqca mucayana iyo ta'siil mas'ala waa laba kala baab cabdiraxmaan ma ifaanta baarak allah fiik alasl الsaadis ya sheekh maxaa tiri sheekh maxamuud la gubahaya amay muslimiinta dan u tahay fidnadaa iyo dhibkaa iyo musiibadaa amay dan noogu jirtaa niman lagu qancin waayo sheekh maxamuudoo gaala inay cadow tahay ooy kitaabka qur-aanka u socoto oysan alqaacidi iyo shabaab iyo wahaabiye aysan doonaynin ee ujeedadu ay tahay kitaabkiile in la baabiyo niman la fahansiin waayo amay wax ku fahmaya intaas kuma fahmayaan miya ilaahay kuwa ha baabi'iyo qataca allahu daabirahu wa araaxa alummata min buhtaanihim taa macnaheedu maa inaan taageersanaya kitabka qur-aanka in la yaana khalad la iga fahmi laakiin masiibadaa soo hoyanaysa noocaasa waxaa laga yaabaa muslimiinta qaarkood inay wax ku fahmaan kuwa waxaa jira kitabka qur-aanka soo dhunkadoo jecel siduu asagu sheeganayo laakiin wahaabiyada iyo mujaahidiintii ahlu tawxiidka necab dagaalkana ka dhigaya dagaal siyaasadeed ka dhigahaya niman xukun doon ah iyo gaalays hayse u haysta marka kitaabku dhudhunkan hayoo la gubayo u arko inuu wax fahmso lagama yaabo baashu aysan ahayn xugundoon iyo gaalo ishayse aysan ahayn oo xisaabtu tahay usuul in laga dagaalamayo kaniisada kitaabka qur-aanka inay gubto waa khalad waana kufri labaad inama nasi ziyaadatum fi lkufr kufri hore oo malaayiinah kufri kale ku dar weeye laakiin kufriga noocaasa inay bacdu nnaas ku cibro qaataan waa suuragal baciidna ma aha alslu saadis radd shubhati alatii wadacaha shayطaanu fi tarki اlqur'aani wasuna intaan waan dareerinhaya waan iskaga baxaya maadaama kitaabkii uu gabagaba yahay xuseenna indhaha uu soo taagahay radd shubhati alatii wadacaha shayطaan asalka lixaad wuxuu ku saabsay in la radiyo shubhadii uu shaydaan dejiyey radd shubha ashubha waa inaga soo maray waa maa yaraahu annaadiru inuu daliil yahay walaysa bidaliil maa yaraahu الnaadiru inuu yahay xuja walaysa bixuja oo waxaad u qaadata inuu xujo yahay ama daliilya daliil hadihi shubha aayadna allah ka dhigo aayad qur'aana ood khalad u qaadato maqluub ah shubha la iska odhanhaya aayadda lama weerarhaye fahamkaadaa shubhay waxaad ka fahantay raddu shubhati alatii wadacaha uu dejiyey ashayطaanu shaydaan baa dejiyey shubhu shaydaan dejiyey baa jira muxuu ku dejiyey xaggeena ku saabsan tahay fii tarki اlqur'aani wasunna qur'aanka in laga tago iyo sunnada ku dhaqankiisa in laga tago shubhu shaydaan dejiyey waitibaaci اlaaraa'i in aarada la raaco iyo wlahwaa'i jamcu hawa waxay naftu meerisay waxay naftu jeceshahay ama ra'yi rijaal in la qaato iyo shaydaan u dejiyey shubho iyo xujo lagagana tagay kitaabka ilahi sunada nabi moxamed aaraadii almutafariqati اlmukhtalifa kala tagsanayd ee isweydaaneed isdhaafaysay iskhilaafaysay wahya shubhadii waxaa weeye ana alqur'aana wasunna laa yacrifuhuma ila اlmujtahid اlmuطlaq hadihi shubhat shayطaaniya wadacaha shayطaan sheekhu taasuu la dagaalamhaya shaydaan baa dejiyey waxay dhaheen qur'aanka iyo sunnada ma garan karo jumlatan wa tafsiilan nin aan mujtahid mulaqa ka ahayn mujtahid mulaqa waan gaari doonaa shuruuddiisa in sha allahu tacaala wاlmujtahid اlmuطlaqu bay dhaheen nimankaa shubhada dejiyey wuxuu u jeedaa waa almutaakhiruuna alusuuliyuun mutaahiriin dambe alusuuliyuun mutaakhiriin baa dejiyey shubahaad iyo shuruud ma anzala biha min sulطaan ah wاlmujtahid اlmuطlaqu mujtahidka muطlaq ee aan asagu kaamilka ah waa almawsuufu ninka ku tilmaaman ee lagu tilmaam bikada wakada wakada awsaafan waa caarif bikitaab illah bisunani bikada bikada bikada shuruud aan tirin doonuu leeyahay lacallahaa shuruuda waxaa laga yaabaa laa tuujadu taammatan inaan la helin iyadoo dhammaystiran fii abi bakr wa cumara hadal sidqa ah wey sheekh shuruudday dejiyeen usuuliyiin lilmujtahid اlmuطlaq qad laa takuunu mutawafira tamaaman fi abi bakr wa cumar aclamu الnaasi bacda rasuli lah sal l slm idan taasi marka taasaaba kugu filanba shuruudda hadda laga niqaashay abubakar ma laga helay cumar laga helay inay usan shardi ahayn oo shardi shaydaan yahay waad ka garanaysa ayib fain lam yakun اlinsaanu hadduu ruuxu ahayn kadalika sida la soo sheegay oo shuruuddii aan laga helin mujtahidka mudlaqa aan laga helin falyucrid ha ka jeesto canhu macaani الsunnati wاlkitaab fardan xatman laa shaka walaa ishkaala fiih jeedsi go'an oo waajib ah oon shikilayn mxuu ahaay mugdino ku jirin xatman go'an fardan la waajib yeelay laa shaka fiihi walaa ishkaala mugdino uusan ku jirin fiih sheekh waa adkaynhayaa mujtahidka mudlaqa ah nimaan ka ahayn kitaabka iyo sunnada kama adeegan karo waxna kuma dhisi karo xugna kama qaadan karo waa go'aamiyeen usuuliyiintu sheekhu runtii wey weliba ninka isku dayana waa indiiq waa inaga soo maray kalaamkii asaawi fi xaashiyati cala jalaalayn wayna soo maray walaa taquunan lishay faacil aayadda markuu wax saaray waman alaba ruuxii ka doondoonaya ka raadiya alhuda hanuunkii minhumaa min alkitaabi wasunna fahawa imaa zindiiqu inuu munaafiq yahay wa imaa majnuun inuu waalan yahay wey waa on laba mid ama waad waalantaha miyirka maanka lagaaga jiraa ama zindiiq mulxidaa tahay halkaasay la gaadheen maxaa jiro saa u yeesheen liajli sucuubati fahmihima adkaanshaha uu adag yahay kitaabka sunna in la fahmo darteed marka lama fahmi karee waa inuu ninku soo diyaargaroobo oo usuushaa laga soo helo shuruudda bacdahaa buu ka adeegan karaa muxuu aha suuqa weyn ee kitaabka sunnada ay leeyihiin laakiin adoon soo marin shuruuddaa dembil intaad qaadato kitaabkii sunnada kama kan bayana allahu ilaahay badana intuu caddeeyey subxaanaه wa tacaalى sharcan sharci ahaan iyo waqadaran qado iyo qadar ahaan khalqan eh, qadaran weeye wa qadaan bay la mid tahay wa amrana sharcan bay la mid tahay wa qadaran buu caddeeyey shubada inay baailo tahay <clears throat> fii raddi hadihi shubha shubadan eh, radinteeda iyo celinteeda iyo baabi'inteeda almalcuunati la lacnaday shuba malcuuna ah min wujuuhin buu rabbi ka cadeeyey ama ka radiyey shataa kala duwan balaqad gaadhay ilaa xaddi daruuriyaati alcaama wax iska badiihi ah oo nin walba uu fahmi karo ilahay gaadhsiiye amaa sharcan nusuusta qur-aanka oo dhan baaba kuwa caddayn waynu gaadhi doonaa amaa qadaran wa qada'an wa khalqan saxaabadii ku qiimee alwaaqic fi الصaxaabة alwaaqic fi الtaabiciin fi اlأmaة اlmaطbuuciin fi اlatbaac fi atbaac الtaabiciin markaad fiidhiso shuruudda ay sheegaan waxba kama jiraan nin laba xadii laba xadis ku urursan haya saxaabigu nabi maxamed halka xadiis baan ka maqlay waqad nafacani illaahu bihi hal xabo buu la fadhiyaa yacnii alwaaqic qaduhu sheekh xuuda iyo qadarka wuxuu uga jeedaa ummaddii muslimiinteeda taarikhka dheer lahayd marka ilaahay qadihiisii ku dureersaday fii cilmihim wa macrifatihim bilkitaabi wa sunna la fiiriyo waa mukhaalif waana raadun lihadii shubha shuruudan maa anzala baa sultaan weeye halkaas sheekhu la maray balaqad gaadha ilaa xaddi daruuriyaati daruurigu waa maa laa yatadaraq ilayhi shak waad garateen alcaama weliba iska ummadoo dhan ba ay wada gaadhaysee baahday walaakina akar annaasi laa yaclamuun hase yeeshee shayga iska daruuriga ee badiihiga ee sharcana loo cadeeyey qadarana la cadeeyey bay dadku aysan garanaynin laqad xaqa alqowl baa ku laazima oo ku waajibay wlka ma cadaab amase waa kufri waa qowlaan tafsiiriyaan hawl hadda taalla ma ah calaa akarihim badankood laamlaana jahanama min aljinnati wاnnaasi ajmaciin la marayaan ama kufri quraysh baa loo jeedaa ama carab baa loo jeedaa ama nin kastoo gaalooba loo jeedaa laqad xaqa alqowl ay wajaba alcadaabu calayha ama wajaba alkufru almaqdiyu qada'an waqadaran halkaasna wadaaddaa la maray fahum laa yu'minuun calaa akarihim badankood baa ilaahay qadihiisibaa ku durarsaday oo ama kufri ama cadaaba in la cadaabo ah fahum laa yuminuun ayagu marka rumayn mahayan haddaba xaqaqada inaa annagu jacalna waxaanu yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda waxaan gelnay akhlaalan jeebooyin iyo katiinadaan ku jebinay fahiya katiinadihii waasilatun waxay gaadhaysaa ilal adqaani lafgareedka halkaa dhuuntay u qaban fahum ay raggii marka lafgareedka loo geliyey baashaasna muqmaxuuna waa madax taagahayaan madaxoodaa kor loo taagay ruux haddii halkan laga gaalo hoos ma fiirin karo saasuu taagan waa liqdaaran yahay marka akhlaasha waa xisiyana wadaadaan maray mufasiriin ah waa macnawiyana wadaaddaa mara adag hawl ku taalla ma aha ilaahay mawaanic buu oga sameeyey xaqa inay fahmaan o qaataan bacda maa ayagu ay xadgudbeen falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markuu duqyaankooda xadgudbay baa lagu cadaabay ee wax markoo lala magay ma aha aqlaashan iyo irshaawada iyo khitaagan iyo akinadu kulli waxay timid bacda tacadin calaa xuquuq illahi subxaanah wa tacala wa tuqyaan wajacalnaa waxaanu yeelay min bayni aydiim agga hore waxaanu ka dhignay sadan ay maanican laa yarawna min khilaalihi xaqa wa min khalfihim sadan sidoo kale gadaalna waa ka dhignay ay mawaanic min ru'yat اlxaq baa min kuli jaanib laga dhigay faakshaynaahum markaasaanu ina tiron ka dabole xaqi fahum laa yubsiruun arki maayaan asalkaa guud in lagu fasira wadaadaha mar wadaan waxay leey waa xaaladkaas oo abujahal bay khusaysaa oo maalinku nabigu inuu dila isku dayey ee la indhasaabay ee cama indhala ku dhacday baa laga hadlaya wadaadaha mara wa sawaaun calayhim waxaa siman qolyaha gaalada ee e, qowlka ilaahay u qabtay aandarta nabi alla u digtaa am lam tundirhum laa yu'minuun inamaa tundiru waxaad u digi bimacnaa digiddaadu waxay anfici oo dheebsan man itabaca dikra qur'aanka ruuxa raaca walaqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum waanzalnaa ilayka dikra qur-aanka loo jeedaay oo wakhashya araxmaana amawaanadoo dhanba ina hadihi tadkira wakhashya raxmaan allah raxmaana ka cabsada bilhaybi asagoo maqan ama rabbi uusan arkaynin asaga rabbi aan arkaynin fabashirhu ninkaa khayr ugu bishaarey bimakfiratin iyo waajrin kariimin oo janno ah walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin tamhiidka markaynu u gudubna hadalkan dheer sheekh wuxuu ku radinayaa hada اlasl waa raddun calى muta'akhiri alusuuliyiin aladiina اshtaraطuu fi اlcamali bkitaab اllahi subxaanaه wa tacala wa sunat الnabiyi shuruuطa ma anzla bihim sulطan alijtihaad marka koobaad waa badlu اljuhdi liidraaki amrin shaaqin fi اluga alcarabiya isilaaxan ijtihaadku waa badlu اljuhdi liidraaki xukmin sharciyin diiniy taqliidku cagsigiisa waa alأkhdu bimadhab اlgayri min hayri macrifati daliilihi waa inaad ruuxa warkiisa iskaga dhegto adoon daliilkiisa garanaynin ijtihaadku iyo taqliidku labaduba waxay galaan maa laa nasa fiihi min kitaabin aw sunatin walaa ijmaacin la ijtihaada maca nasin min kitaabin aw sunatin walaa ijmac walaa taqliida ida اتadaxa alkitaabu wasunatu wاlijmac labada taqliidi ijtihaad ba meeshaa ma dhacaan shuruud اlijtihaad cinda almutaakhiriin ee uu sheekhu ku sheegay shubha shayطaaniya inay tahay an yakuuna baaligan caaqilan ninka mujtahidka ee kitaabka qur-aanka wax ka fahmi kara waxay dhaheen shardi waa inuu yahay mujtahid waa inuu yahay caarif cafan inuu yahay baaliq baan rabaa oo wiil yaroo afariyo toban jira ama saddexiyo toban jira ama toban jira hadduu noqdo baxar bad ah ka warrama abadan sabciinka ninka jiraee doqonka een wax badan ba aqoonin ee xooguu jacbursaday hadduu camirto mujtahid baa waa ka yeelhayaan laakiin wiilka yarka hadduu yahay wiil ilaahay barakeeyey ka socon mayso an yakuuna baaliqan waa shar an yakuuna caaqilan shardi labaad shadiida alfahmi طabcan waa inuu yahay daki fatin ah oo dhug leh oo caqli alla geliyey haddii qaadar loogu qaado waba ka socon maayo wain kaana baaliqan caaqila waxay dhaheen caarifan bidaliil اcaqliy waa in daliilka caqliga u yaqaan ruuxa mujtahidka ah. ee kitaabka qur ka adeeganaya ujeedaan adaliil caqli maxay uga jeedaan waa albara alaliya albara alasliya waa alaslu cadamu laaya muxuu ahay bara'at dima alaslu bara'atu dima alasl waxaa weye ruuxan bini aadamka wax xukuma inuusan saarayn xataa yahbuta annaaqilu can albara alasliy kaasay u jeedaan caarifan biاlluga alcarabiya wa biاlnaxw min sarfin wa balaagatin maca macrifati alxaqaa'iq alsharciyati waاlusuuliya wاlcurfiya barhkood inay ku daraan baa laga yaabaa caarifan bima yuxtaaju ilayhi min cilmi اlmantiq ka sharaa'id اlxuduudi wاlrusuumaat wa sharaa'id اlburhaan caarifan biاlusuul caarifan biadilat اlaxkaami min alkitaabi wasunna lama shadiyo inuu xifsan yahy lakin waxaa la shadiyaa inuu garan karo xadiidkan miya ahaa abu daa'ud buu ku jiraa inuu baaran karo aayad buu fahmay aayadda waa inuu tooba kala soo bixi karo baqara meesheeda waa inuu garan karo uu kala soo bixi karo وبمواقع عاaرفا بالإجماع ومواقعه والخلاف عاaرفا بشhuروط المتواتر والآحاad والصحيiح والضعيiف عاaرفا بالناسخ والمنسوخ عاaرفا بأسباب النزول عاaرفا بأحوال الصحاaبة وأحوال الرواة واختلطوا في اشhتiراaط cadami inkaar alqiyaas intaasoo shuruud bay daleeyeen xagiikaistaate markuu sheekhu ku yidhi lacallaha laa takuunu mutawafiratan fii abibakr wacumar saasuu sheekhu u jeeda waxaan waxba kama jiraan ayib almustanad lishuruud muhim jid inaad fahanto shuruudda ay usuuliyiin dareeriyeen maxay ku salaysan tahay waxaa laysku hay waa taxqiiqu lmanaad almanaad waxaan oga jeednaa waxaa loo shardiyaa aayadda iyo xadiidka ninka daliishanaya ama xukm ka qaadanaya alcilmu biha wa bilxadiidi wa bihadi اlaaya idan waa ijmaacu salaf allaaxiqiina wالsaabiqiin markaad aayadda daliishan ama xadiidka daliishan inaad garanaysa waa shard markaasaad ku dhaqmi kartaa taa muran ma laha waxa laakiin usuuli lagu haysto waxaa weye waxay dhaheen cilmigaas ayaan suuro geli karin oo aayadda iyo xadiidkan kuma dhaqmi kartid cilmigii shardigan lama heli karo ilaa bi haadihi shuruud almusbaqa miyaan isfahanay waxaa lay niman yaho horta haddaad taxqiiqulmanaad timaadeen warkiina waa kooban yahay khilaaf baan laydin gelin karaa anoon intaba aqoonin oo luqadana wax yar ka aqaano ajrumiga ka laqbaystay ama mulxaha jacbursaday qur-aankana qayb ka xiftan tafsiirkan laba goor ama sheekh cumar faaruq ka dhegaystay ama wadaad kaloo akhriya ka dhegaystay aniguna wax mudaalaceeyey aayadda macna hadduu ii caddaaday ku habsan karin may yidhaahdeen haatuu daliil baa qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waa fashilan yihin musbaqan waa jaban yihin haadihi firyatu waxaa weeye waa shubhatu min muran ma manaadku hadduu yahay iyo cilladu in ruuxu aayadda uu garanaya macnaheeda iyo xadiidkan uu garanhayo oo shardigu yahay alcilmu biاlaayati wa biاlxadiid sahw اlamr nin walba marka garta inuu ku dhaqma la raba laakiin cilmiga ma suuragelahayo lamana heli karo aayaddana lama fahmi karo xadiidkana lama fahmi karo ilaa shuruudii labaatanka in la helo taas waxaa weeyaan waa shuruud ma anzala min sulطaan warkaa horta in la fahmo muhim jiddan hada huwa almanaad manaadkaasa la isku haya qur-aankaa marka manaadkaa baabi'in haya shuruuddaas inaysan jirin waxaa la nusuusta qur-aanka oo dhan ay amraysa in la raaco kulligeed waa muwajaha ila almukalafiina cumuuman ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunih wliyaaa qaliila maa kulligood raaca idinko dhan almujtahid اlmudlaq wاlmujtahid الnaaqis wاlmujtahid اlmuqayad wاlmuntasib wاljuz'iy wاlcaami faahimkii xoogu garanhaya kulli itabicu baa u taalla aayadda inta kale aanan garanin qur-aanko dhan hal ayadan ka aqaano aayadda maxayna aqaano ku habsanaya dadkaan ku waanin annagoo ku dhaqmaaya qur-aankaan ayaa amray ee wadaadow inaad iga dhaqaajisaan kaa rabaa wax lagaaga dhaqaajin la soo heli maayo ma tahay mise ma وإذا قيل لهم اتبعوا عفوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب aayaddu waxay caddaysay nin kastoo ilaahay kitaabkiisa loogu yeedho ama sunnada nabi maxamed loogu yeedho inuu qaato ku dhaqmo oo ka leexday inuu munaafiq yahay كل من سد وأعرض عن اتباع الكتاب والسنة مع العلم به ولو آية واحدة فهو من جملة المنافقين بنفس الآية آيات سبب كذا أكاد هؤلاء والأدك وطالما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في شيء فإن تنازعتم كل مجتهد سكراته xerow hadda wax laqbaysta kulliga ku jiraan ninka ka saree la rabaa in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir baa ninkii u celin waayey aya nisaac fii kulli nisaac kitaabkii sunnada u laaban waayaaye ma aha minman yuminu billahi walyowmi اlaakhir gaal weeye ama waa shayطaan ama waa naaqis اliimaan fain lam yastajiibuu laka nabi maxamedow fii xayaatika wa bacda wafaatika sunnada weeye faclam anama yatabicuuna ahwaa'ahum min almadaahib alarbacati wagayriha warku waa iska kooban yahay hadday ku ajiibi alijaabatu lirasuuli fii xayaatihi wa bacda mowtihi maxaan isku ogey sunnadiisi iyo diintiisa soo ma aha inamaa yatabicuuna anama yatabicuuna ahwa man adaluu man yatabic hawaahu eh, bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi qowma aalimiin falaa warabbika dareeri hawshu waa badan tahay asal waxaa weeye jamiica almukalafiina min almuslimiin inay kitaabka sunnada u nin walbana biqadri qudratihi wa aaqatihiba ogu laaban soo ninka mujtahidka shuruudu soo oofsaday asagoo lambar weyn baa saaran aniga inta yara xayntaa kaxaysanaya xayntayda waxay ii goysaan ku shaqaysanaya dembiisha yaraan wato waxay qaadaan ku guranhaya ninka loori asagoo wata buuxsado ninka laagurusa watana ha buuxsado anuu kaaryoonahaygaan buuxsanhaya gaari gacmeedkan buuxsan ma tamise maa waxa la isku waa inta war aayadda ninku hadduu fahamsan yahay kuma dhaqmi karo mana wax ka qaadan karo shubha min ashayطaan wey taamuran ma laha masalada labaad annaasu hunaa طarafaani wasط nin ijtihaadkaba diidayba ka daahiriya nin ku tawasucoo ku xudgudbay kalxanafiya wاlciraaqiyiina wاlkhuraasaaniyiin tawasط madhab salaf saalix masalada saddexaad alimaam maxamed amin الshanqid wuxuu ihi ina tadabur الqur'ani waاntifaaca mutadabirihi biاlcamali bima calima minhu min اlkitaabi waالsunة laa yatawaqafu calى taxsiil اجtihaadi اlmuطlaqi bishuruuطihi almacruufati cinda mutaأhiri alusuuliyiin sidaas wey التqliid ma huwa jaaئizu وminhu ma huwa muxaramu taqliidka jaaئiska waa taqliid اlcaamiyi lilculamaaءi ijmaaca waa bannaan yahay midka xaaraamka ayan bannaanayn ninka caalimka ama ninkay masalada u caddaatay inuu khayrkii taqliidiya xaaraan wa ijmaacan haddaad doonto mujtahid baa masaladu marba hadday kugu caddaato laa taqliida fiiha xukm اllahi wa xukmu rasuuli idaa tabayana laa yajuusu taqliidu iطlaaqan ijmaacan ninka mujtahidka masaladii hadduu ka gaadhi waayo cinda daruura iyo deg deg hadduu jiro waa taqliidin karaa khayrkii almasala alkhaamisa aan u soo laabanay ijmaac saxaabo oo la khilaafay baa jiro mutaahirls ay khilaafeen ijmaacu saxaaba wuxuu ahaa ninka caamayga ama tabar banaan aan lahayn inuu taqliidiyo aya man shaa ninkuu doonay caalim ah abubakar buu su-aal weydin wuu fatwoonhaya su-aal kala caamiga kuman abuhurur ka dhacaya tu kala iman abu saciid buu ka dhacaya sacad muqaas buu tagay cumar buu ka dhac cali buu marhaya waa xor ariiqa ah weeye culummadoo dhan ninkuu ku kalsoon yahay buu fiilada gashanhaya ijmaaca waa ijmaac maxfuudah min aلصaxaabati wالtaabic walaئimati اlmaطbuuciin mutaahiriin baa khilaafay ijmacan waxay yidhahdeen laabudda min taqliidi imaami mucayani min alarbaca hadihi bidcaة salcaa wa fadixaة shancaa taas bannaankaa la geey iyaduna taqliidka ay marka ay ku dhaceen waa in laga waantoomo oo laga fogaado diinta wa hunaaka farqu bayna الtaqliidi wاlاtibaac xuseen wuxuu le hawsha waa dhammaatay masaladan kaga baxay insha allahu tacala alitibaac waa mas'alo kastood garatood kuwa cadaatood ku dhegtood raacda wey altaqliid waa ninkan waxba garanaynin enxun kuwa caddaanin ijtihaadku sooma asaguna qaybo badan buu leeyahay minhum maa huwa jus'iyun wa minhum maa huwa muطlaq masale kastood garanayso ijtihaadka jus'iga alijtihaadu yatajaza wayatabacad faraa'id baad ku noqon kartaa mujtahid axkaamu nikax baad taqaanaa baabu talaaq baad ku fiican tahay aljinaayaat waljaraaxaad baad ku fiican tahay masalada khulaasada waxaa weeye in imaam mucayan la raaco ama nin aan mujtahid mutlaqayn inuusan diinta ka shaqaysan karin waa bidcataani lam yaqulha axadu min asalaf saalix hada bilahi towfiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka sheekha alifay ha u naxariisto dembigiisna ku dhaafo